الخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور العالمين والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن كل مسائل الإجماع alahdu bilaqali laysa ijmaaca masaaisha ijmaaca waxaa ka mid ah alahdu bilaqali inta yar oo la qaato macnaha cadad haddii lagu murmo shay cadad tilmaamaya masale cadad sheegaysa cadadka inta ugu yar oo la qaataa ijmaac may noqonaysa sheki kuma jiro qofka markaa qaata alaqal in cadadkii akarka ahaana uu ku jiro oo haddii laysku khilaafo waa toban dirham shaygaas qiimihiisu iyo meyne waa labaatan dirham iyo waa soddon dirham cidda markaa waxa weeyaan tobanka qaadata soo inta ugu yar ma cadadkii badnaa mayna haddii la qaataan ku jirtaas waa khada aan sheegay cadadka badan marka la qaato sheeg kuma jiro cadadka yarinaynu inuu soo hoosgelayo laakiin cadadka aqalkaa marka la qaato ee ugu yar ijmaac maa la odhanayaa maadaama cadadkii ugu yaraa aad qaadata ma ijmaac maa tusaalahanaad ku fahmi doontaa masalada uu keeni doono marka wuxuu hi alahdu bilaqali aqalka oo la qaataa laysa ijmaacan ijmaac maaha oo odhan mayno maadaama cadadkii badnaa aad kii cadadkii ugu hooseeyey aad qaadatay ijmaacii baad qabsatay sababtoo ah qolada markaa waxa weeyaan cadadka badan sheegtay dee cadadkan yar inuu ku dhex jira cadadkoodii soo hoosgalayo ma diidana marka caqalka hadduu qofku qaato ijmaac mayay noqonaysaa me ijmaac ma noqonayso qowlka raajixi waa ka qowla waaxida alahdu bilaqal leysa ijmaaca ida ikhtalafa ahlulcilmi markay isku khilaafaan ahlulcilmigu fii masalatin masalo calaa aqwaalin aqwaal oo dhowr qowl ka kooban siyaadatan waa naqsan qowlashaasi oo markaa qaarkood ay siyaada ku jirto cadadka qaarna nuqsaaniye ku jirto fa innahu laa yuctabaru loo ictibaari maayo alaakhidu bilaqali inta yar madhabka qaatay loo ictibaari maayo mutamasikan bilijmac ijmaac mid qabsaday sababtoo ah waxa weyaan cadadkii yara haddaad qaadatay dee qolada cadadka badan qaadatay ma ogolo cadadkaaga waa inay siyaadiyey leeyihi idan ijmaaciiseed markaa u qaadatay maanad qaadan ijmac kal ikhtilaafi tusaale ahaan waaba tiyo khilaafka laysku khilaafay fii diyati lkitaabiyi kitaabiga diyadiisa waqad qaala qoomun qole waxay yidhaahdeen diyatu lkitaabiga inahaa kadiyat lmuslimi waa qofka muslimkaa diyadiisa oo kale waa boqol halaad bay yidhahdeen wa qaala qowmun inahaa cala nisfi min diyati lmuslimi qaarkoodna waxay dhaheen diyada qofka muslimkaa nisfigeedi weeyaan waa konton wa qaala qowmun inahaa cala hulu min diyati lmuslim waa hulu saddex meeloodow marka meel waa in la bixiyo yidhahdeen diyada qofka muslimkaa laga bixiyo saddex meelood marka loo qaybiyo meelahaan falahdu biulu haddaba uluka oo la qaataa cidda tiraa waa ulu laa yuctabaru tamasukan bilijmac loo ictibaari maayo inay ijmaaci iyagu qabsadeen ijmaacii loo arki maayo oo la odhan maayo qoladood waa ulu tidhaahdaa idan waa intii ugu yarayde ee markaa meeshii jirta ee aasaaska ahayd la odhan maayo markaa waa ijmaac qowlkaasi sideen markaa loo odhanaynin waa ijmaac dee xaqiiq ahaan ijmaacba maahaba waayo haddii ulu la bixiyo qiimihiisi waad yaraysay bay ku odhanayaan soo maaha kuwii nisfiga ee lahaa ama kuwii diyatulmuslim uu yidhi kuma ogola oo waxaad arkaysaa in qiimihiisi ay nuqsaamiyeen ama qaar ba waxay leeyihiin waa ijmaaci baad qaadatay maadaama intii ugu yarayd aad qaadatay waayo dhammaantood ulukani wuu ku wada dhex jiraa qiimahoodii oo kii boqolka yidhi dee uludku waa qayb ka midun boqolka kii khamsiinka yidhina hamsiinku waa qayb ka mida uun boqolka idan ijmaaci baad qabsatay laakiin hada laysa sawaaban bal ijmaac maaha liannahu low kaana ijmaacan haddii ijmaac uu ahaan lahaa la xurimat mukhaalafatuhu waxaa la xaaraantinimeyn lahaa mukhaalafadiisa idan waxaa la odhan lahaa ulu yaan laga badinin yaanan laga yarayn idan ijmaaca lama khilaafee walakaana alaakhidu bilmumaahalati walakaana wuxuuna ahaan lahaa alaakhidu bilmumaathala kan qaatay mumaaalada mumaaalada manaa inuu diyada muslimkaa ah unuu dhigmo sidaa yidhi wuxuu noqon lahaa aw binisfi kan nisfiga yidhi aakhidka nisfigu wuxuu noqon lahaa khaariqan lilijmaac mid ijmaacii jeexay ijmaac inaad jeexdaan lama siyaadaad kordhisay markaa eh, ijmaac ma aha waana masale iska basiida oo waxa weeyaan eh, ijmaac weeye cidda tidhi dee meel keliya mutamasikuay haystaan ma jirto aan ka ahayn inay leeyihiin cadadkan yari wuxuu ka hoos jiraa dhammaan cadadadii kale inta ka eegaan baa laakiin aakhidka qowlkaa qaata loo ictibaari maayo ijmaac waxaa kaloo halkan ay ku sheegaan intayna gaadhin marka istisxaabka iyo anwaacda kale ee ijmaaca masale iyaduna ee ah qof aimada ka mid a ah hadduu yidhaahdo laa aclamu khilaafa laa aclamu fiihi khilaafa masaladan khilaaf kuma ogi ijmaac maa loo ictibaaraya mise ijmaac loo ictibaari maayo inta badan oad ku aragtaa kutubta fiqiga markaad akhriyayso wa qaala fulaanu laa aclamu fiihi khilaaf khilaaf ma ogi dee khilaaf meesha unu dhicinna waa ijmac soo maa idan ijmac may tahay mise ijmac ma jumhuur ahlilcilmi waxay leeyihiin ijmac maa way kelimaddaan inagu rabnay bile waa inuu ijmac soo naqliyo oo dhahda wa ajmacat ilummatu calaa kada laakiin hadduu dhahda laa aclamu fiihi khilaafa dee waxaa uu ka hadlayaa un isagu bixasabi cilmihi waxaa laga yaabaa inaanu isagu khilaaf ogeyn lakiin haddana khilaaf meesha u jiro qaarna waxay idhahdaan mayna waa ijmaac laakiin waa qowl daciif qolana way tafsiiliyeen waxay dhahdeen qofkani odhanaya laa aclamu fiihi khilaafan dib ha loogu noqdo ma qof mujtahida oo aan aqwaashu inta badan ahlulcilmigu ka qarsoomayn oo dhex galay oo qawaas ah hadduu sidaa yahay bay idhahdeen ha la qaato qowlkiisu xujuu noqonaya bay idhahdeen sababta hadduu meesha khilaaf jiro wuu ogaan lahay kamana qarsoomin laakiin hadduu yahay qofku qof caamiya ama aan markaa waxa weyaan aan mawaaqicda ijmaaca aan aqoon u lahayn hadduu idhahda laa aclamu fiihi khilaafan la qaadan maayo baynan qowlkiisa waana tafsiil saxa saddexdaa qowl baa ku jira qofku hadduu idhahda laa aclamu fiihi khilaafan laakiin aimada qaarkood hadduu imaam jaliilow yahay inta badan oo idhahda laa aclamu fiihi khilaafan waa naadir sida lagu helaa inuu khilaaf meesha jiro waayo aad buu baarhaya masalada ku xigta oo min masaa'il ijmaca ah, waxaa ka mid a ah istisxaabu alcadami اlasli ijmaacii waxaad moodaa inuu halkaa kaga soo baxay masaa'ilkii kale ayuu galay oo ahaa adiladii iyaguna markaa kale ee sida ijmaacoo kale u dhigmayay marka istisxaabu alcadam alasli cinda cadami daliil iyo wixii ka dambeeya waxa weeyaan masaladaa soo socota hadhow ina odhan doono laa yajuusu istisxaabu اlxaad alijmac fii maxal nisac taasaa ijmaaci kasii harsan lakin tan ijmac iyadoo ka baxsanta waa masalo kale waa maslada la odhan jiray baraa'at اlasliya ama baraa'at dima magacyo badan bay leedahay masaladan baraa asliya way idhaahdaan waxaa kaloo yidhaahdaan alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana calayh alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana calayh asalku waxa weeyaan shaygu inuu baaqi ku noqdo siduu awalba ahaa taana way ka cabiraan fuqahada intooda badan ayaa ayaa ka cabira waxaa kaloo idhahdeen dee sidaa ciwaankabaaday noogu qoran istisxaabu alcadami alsli istisxaabu alcadami alasli cinda cadami daliili sharci ya daliilu alcaqli almubqi cala nafyi alaslina way yidhahdaan waa kaysna meesha magacadaasoo dhan ba iyaduun baale laakiin waxay inta badan caam ku tahay oo loo yaqaana baraa asliya baraa'ada markaa asligaa waa adilada la deliishado sida ijmaaca iyo kitaabka iyo sunnadaba loo soo deliishanayo laakiin maa laisku khilaafsan yahay masaa'il miyaa laisku khilaafsan yahay oo waxay ku jirtaa adilada mukhtalafka ah mukhtalafun fiihiga mise waa adilada lagu kulansan yahay taasi dib in in ardaygu dib ugu soo noqdo ayaa fiican ee halkan wuxuu sheekhu sheegayaa e waa waa daliil laisku waafaqsan yahay buu leeyahy daliil laisku waafaqsan yahay oo wuxuu yihi waa usuusha iyo axkaamta la isku waafaqay isagu saasuu ka cabiray laakiin bacdu shuraax waxay leeyihiin akariinta ayaa qaatay akaru usuuliyiin ayaa qaba baraa'ada asliga in la soo deliishan karo laakiin waxaa diiday ba dhaheen jumhuur اlxanafiya iyo abulxusein albasri iyo abulkhadaab alkaludani iyo bacdu اlmutakalimiin marka jumhuur اlxanafiya bay qaarkood ka cabireen jumhuur alxanafiya idan haddii jumhuur alxanafiya ay markaa diideen de maaha madaahibtii afarta ahaa mid ka mida idan hatii calalaqa la idhaahdo aimada afartaa hadday isku waafaqsan yihiin shayga waxaan odhanaynaa usuusha laisku waafaqsan yahay laakiin hadda jumhuurulxanafiya hadday diideen de waa saddex imaamun waxa harhaya marka marka usuul laisku waafaqsan yahay ma noqonayso qaarkoodna waxay ka cabirayaan halka jumhuurulxanafiya ay leeyihiin bacdulxanafiya bay idan haddii bacdiga ay ictibaar male la ydhaha waa laga yaabaa in la dhahdo waa la waa las waa lagu ijmaacsan yahy mar haddii xanifiyadoodii bar bar ka mida xanifiyaduna ay diidayn ama abulxusein albasri isagu waa muctasil abulkhadaab alkaludanina waa xambeli faqiih ah oo usuuliyiintii waaweynaa ku jira de waana shaksi keliya xanaabilada ka mido isagu markaa madhabkii oo dhan ma ah calaa ayi xaal ee waxa weeyaan cidda tiri waa usuul laisku waafaqsan yahay ee waxa weeyaan kulle fiihi nadur laakiin badankooda way ogolyihin istisxaabu cadam اlasli cadam اlasliga oo la istisxaabo istisxaabku waa tamasugte waa la qabsanaya waa la deliishanaya cadam اlasli cinda cadami daliili sharci daliil sharciya marka aan la haynin in la istisxaabo oo la qabsado alcadam اlasli cadam اlasliguna waa baraa asliya baraada asliga waa daliil la istisxaabo oo la qabsado goorma cinda cadami daliili sharci waa markaan daliil sharciyihi jirin ama hadduu daliil sharciyihi uu jiro baraada asliga amaanu qaadaynin ma wuu qaadaya wuu wareejinaya wuu naqlinaya tusaalayaashana hal mid bayna gafil inuu inoo keeni doono hadda salaad saadisa oo faral ah oo inaynay waajib inagu ahayn maxaan u daliishanaynaa un istisxaabaynaa salaad lixaad inaanay waajib inagu ahayn oo faral ah oo aan ka mid ahayn shantii salaadood ee laynagu faralyeel yeelay dee daliil soo heli maysid markaa haddii daliil naqliya haddaad raadiso waa laga yaabaa inaad hesho oo fahal calaya hayruhaa oo kale waa kii xadiisku ahaa wax kale muu saaran yahi laa ilaa an tadawac kaas waa daliil laakiin kaba soo qaad haddaanu daliilkaasi jiri lahayn iftiraadba ka dhig maxaad u daliishan lahayd salaad lixaad inaanay waajib kugu ahayn dee baraada dimadaydaa beri ka abaan ah odhanaya baraada asligaan u daliishanaya waayo daliilka sharcigii ama adiladani shanta salaadood igu faral yeeshay iyagu mayna tasriixinin inaanay salaad lixaad igu waajib ahay laakiin mar hadday shantaa igu waajib yeeleen dimadaydaa beri ka abaan ah leeyahay mid lixaad ilaa inaan daliil naaqilaan helo maahin oo igu waajib yeelinayo salaad lixaad markaa waajiba kaga dhigay baraada asligan markaa daliil ka dhiganaya inay dimadaydu beri ka tahay salaad lixaad ilaa daliil naaqila la hela maahin oo baraada asligaa naqliya dee daliil naaqilana lama hayo markaa saas baa daliilku balaada asligii ayaa dilada u tahay hada huwa alasl raabici waa asalkii afraad min ausuuli min usuuli اlaxkaam axkaamta usuusheeda axkaamta sharciga marka la rabo in la deliishado amase loo meel laga soo istimbaado usuusha loo soo deliishado axkaamtu usuul bay leedahay lagu dhiso usuushii almutafaqi calayha laysku waafaqsanaa waa asalkiisii afraad waana taa nidhi waa laisku waafaqsan yadaa inay markaa waxa weyan ay u baahan tahay ka fiirsi wa yusamiihi bacdu lusuuliyiina usuuliyiinta barhkood waxay ku magacaabaan daliilu اlcaqli almubqi cala nafyi اlasli waa daliil caqliya yidhaahdaan almubqi oo qofka baaqi kaga dhiga ama dimada cala nafyi اlasli baraa asliya nafyi asliga waa baraa asliya marka magacdeeda un bay ka mid tahay oo usuuliyiinta barhkood ba waxay dhahdaan daliilu اlcaqli almubqi cala nafyi اlasli cibaarada waxay doonaan ha ka cabiraan ulajeedadu waxa weeyaanuun waa baraa asliya marka daliil caqliya weeyaan oo waxaa la dhahdaa baraa'ada asligii waa daliil caqliya idan salaad lixaad inaanay waajib inagu ahayn haddaynu adilada naqliga halkaa iska dhigno tusaale ahaan iftiraad ahaan inaanu kaba soo qaad adilada inagu waajibinaya shanta salaadood si tasriixa oo cad umayna odhanin salaad lixaad kugu waajib maaha mayna odhan idan caqliga ayaa itusaaya inaan salaad lixaad waajib igu ahayn ilaa shantaa salaadood maahan waayo haddii salaad lixaad jirto waa lagu dari lahaa oo shantan salaadood baa lagu dari lahaa idan waxaan halkaa ka qaadanaya dimadeydu inay beri ka tahay idan waa daliil caqliya balileh daliil naqliya ma idan daliilka naqligii waa adoo idhaahda qaala rasuululahi laysa calaykum ilaa haada taasuu noqonaya laakiin inta badan markay ka hadlayaan ee ay leeyihiin adilo cadayse ma jirto uma jeedaan waxa weyan adilaba lama hayaba waayo xadiiskii ahaa wax kale muu saaran yahay laa ilaa an tadawaca de waa waadix buu ku yahay waana adilada loo soo daliishado inaan salaadaha faralkii shanta una yihiin aynay wax kale jirin ee haddii iftiraad ahaan kaba soo qaado naskaasi aanuu jiri lahayn weeya maxaad markaa loo soo daliishan lahaa baraada asliga ah. inaan salaad lixaad laygu lahay almubqi cala nafyi اlasli wainamaa kaana xujatan wuxuu xujo u noqday liأna alasla asalku waa baraa'atu dima asalku waa sida inay dimadu beri ka tahay xataa yarida daliilu samci ilaa daliil samci uu yimaado oo baraada asligaa qaadaya maxaa tusaale u ah wa mihaalu daalika ana daliila sharc daliilka sharcigu lamaa dalla markuyna tusay calaa wujuubi salawaati alkhams inay salaadaha shantii waajib inagu yihiin wa sawmi ramadaan iyo bisha ramadaan soonkeeda baqiyat dimmatu dimadii waxay baaqi ku noqonaysaa berii'atan mid beri ka ah min lusuumi salaatin saadisa inay salaad lixaadina laasinto dimadii maxay ka noqonaysaa beri wa sawmi shawaal bisha shawaal inaan soonna oo ay faral uu inagu yahay dimadii beri bay ka noqonaysaa maalan tusaale ahaan idan hadday soon kale oo bil kale uu jiro ramadaantaa la raacin lahaa wakadaalika hadday salaad lixaadi jirto naskani shanta salaadood inagu waajibiyey kamuu reebeen walaysa daalika marka wuxuu inoogu cadaynayaa naskaa shanta salaadad inagu waajibiyey ama bisha ramadaan inaan soonnaa si markaa cad uma cadaynin inayna salaad lixaad laynagu lahayn ama bil labaad aynan soomaynin si cad uma cadaynin oo tasriix ah laakiin waxa weeyaan oo lafdigu wuu ma aanu saa uma sheegin laakiin waa ka qaasir xaggaa marka laga eego bal wuxuu inoo caddeeyun inay shan salaadood laynagu waajibiyey laakiin caqligeenna ina tusaaya inay dimadu beri ka tahay ilaa shantaa maahin halkaasaa laga qaadanaya inay dimadeennu beri ka tahay ilaa soonkaa hadda markaa waxa weya bishaa aynu soomayna ramadaan maahin ama cidda markaa bil kale inagu waajibinaysa ama salaad lixaad inagu waajib waajibinaysa waxaan odhan doonaa aduu daliilkaaga keen ani dimadeedu beri bay ka tahay baraada asligu halkaasi ka timid walaysa dalika litasriixi الsharci binafyiha fii nafsi الnas ama nusuus kale hadii la eego lagama hadlayo ati hadda aan sheegin haddaan eegno nafsa nas shanta salaadood inagu waajibiyey iyo naska inagu waajibiyey soomu ramadaan haddaan isaga daatadiisa eegno ma caddaynin walaysa daalika arrinkaasi maaha litasriixi sharci sharcigu inuu ku caddeeyey binafyihaa inaan laynagu lahayn fii nafsi nasi naskaa naftiisa kaa uun maaha kuwo kale haddaan eegno kuwo kale waa la helaya id anna lafdahu qaasirun id wakti ayaanu markaa diidanayn salaad lixaad ama soon kale id anna lafduhu qaasirun calaa iijaabi alkhamsi salawaat laftigiisu muxuu qaasir ku yahay naskani shan salaadood in laynagu leeyahay wa siyaami ramadaan haddaa xaggee bay ka timid waajib la'aantu wa inamaa lam tajib waxaanay noogu waajibin liannahu laa muhbita lilwujuub wax wujuubka sugayaa ma jiro oo inagu waajibinaya salaadaha shanta ah naska inagu waajibiyo shan salaadood buu inagu waajibiyey ka soomu ramadaan bisha soomu ramadaan naska inagu waajibiyeyna soomu ramadaan buu inagu waajibiyey idan dimadii baa beri waxay ka tahay salaad lixaad iyo soon bil kale ah ee e naskani naftiisu ma aanu tasriixinino ma aanu odhanin salaad shanaad laydinkuma laha bil kalena ha soomina saas muu yidhi nasku muus uula socdaa may bil ramadaan soomun bal kutiba calaykum usiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum shahru ramadaan inay waajib inagu tahay idin shahru shawaal waajib idinkumaaha nasku muu yidhi sakaa uun mayma odhan kan markay inagu waajibiyeen ku kale dimadaa beri ka ah ilaa aan daliil kale aynu helo oo inagu waajibinay liannahu laa muhbita lilwujuubi fatabqaa cala albaraa'ati alasliya de waxay dimadu baaqi ku noqonaysaa baraa'a asliya walow kaana hunaaka daliilun hadduu halkaa jiro deliil calaa wujuubi salaatin saadisa inagu waajibinaya salaad lixaad aw siyaami shawaal maala tusaalahaan la nuqila waa la soo naqlin lahaa wاntashara wuuna faafi lahaa oo uu intishaari lahaa walam yakfa calىa jamiici اlumma ummadoo dhanna kama qarsoomin caqlan xagga caqliga may suurtoobi lahayd inay naga wada qarsoonto inuunba ogaan laha wa haadaa cilmu min alcaqli cilmigaasina waxaa laga faa'iidaystay caqliga oo waa waa min adilati اlcaqli baraada asligii bicadami deliil deliil la'aan inaanuu deliil jirin waa min adilati اlcaqli wa haadaa min cilmi اlcaqli buu yidhi bicadami deliil manaa inaanuu deliil jirin caqligaa lagu ogaaday waayo markii la baadhay ummadda oo dhanba ma ayna ogeyn markaa in daliil salaad kale ay waajib inagu tahay oo lixaad ama bisha ramadaan waxaan haynin waajib nagu tahay idan caqligaan ku ogaani wiil ee maynu haynaa naqli ina odhanaya cid bil kaloo laydinku waajib yeelayna ma jirto manaa adii naska naskan gaarku ayuu ka hadlaya taad jeer waxa wey markuu qofku laga yaaba ardayga ina ishkaal ku rido waayo adilada sharciga haddaynu baadhno dee waan ogaanaynaa adilo kale oo caddaynaysa in shan salaadood mooyaane wax kale aan laynagu lahayn ama bisha ramadaan maaha aan soon kale laynagu lahayn waayo xadiiskii markaa waxa weeyaan fahal calaya hayruha laa ilaa an tadawaca waxa weeyaan waa qaadicu limiisaan laakiin marka naskan laga hadlaayo ka hadlaayo wujuubka salaadaha ama soomu ramadaan waa kaa markaan si gaara u eegno kuwan kalena iftiraad ahaan biqadi nadri aynu markaa halkaas ka dhigno waa markaa kolka baraada asliga lasoo deliishanaya ama laakiin hadda dee daliil sharciya baan haystaabad leeda oo naqliga inaan wax kaloo waajib aanu jirin igu intaa maahin markaa waa adilada caqliga ayuu ku jira bicadami daliil ictiraad buu halkan keenaya haddiiba qof uu yidhaahdo sidaa maxaa lagaga jawaabi walaysa liaxadin an yaquula qofna ma odhan karo ina haada min baabi cadami alcilmi bidaliil arrintani waa masaladii la odhan jiray cadamu alcilmi bidaliil daliilka oo aanad cilmi u lahayn daliilka oo aanad cilmi u lahaynina ulajeedadu ma aha daliil ma jiro bilaa adaaba jaahid ka noqday bay u jeeda sidaa haddii la ydhaah wa cadamu alcilmi bideliil deliilka oo aanad cilmi u lahaynna laysa bixuja xujo ma noqdo calaa cadami deliili inaanu deliil jirin xujo u ahaan maayo dee saa la idhahda macnaa qof baa odhan kara maxaad markaa salaad lixaad inaanay waajibkuugu ahayn maxaad u deliishatay dee deliil kaloo igu waajibinayaa ma jiro dimadeeduna beri bay ka tahay waa cadamu deliil ilaa deliil aan helo baraadaa asliga ka naqliya idan eh, deliil toosa ah haddaanad haynin oo ka odhanaya kuguma waajibin sanaad lixaad waxaad soo deliishanaysaa waa maxayn waa daliil igu waajibinaya mahayo soo saas ma daliil igu waajibinaya mahayadaasina waa adoon aqoon u lahayn daliilkii cadamulcilmi bidaliilna maaha buu daliil maaha inuuna daliil jirin ma caddaynayso bille wuu jiraa sidaa hadduu qof yidhaahdo waxaa la odhanayaa dee qofka mujtahidkii ee aaladiisa markaa wax ku ijtihaadayaana ay dhammaystiran tahay marka uu masaladan u bambaxo ee uu baadho daliil kale oo ku waajibinaya salaad markaa waxa weeyaan lixaad ama bil kaloon ramadaan ahayn dhan walbana uu ka eego waxba uu soo waayo halkaa waxaa ku cabaynayna inuu arrintaas aanay jirin oo wuxuu la macneeyahay baydhan sidii qof guri maran oo wax markaa mugdina aan ahayn qofkuna uu indhaqabo wax kaloo alaabaha ku jira kaa qarinayaana aanay jirin oo markaa waxa weyaan caayiqiihina aanu jirin intuu qofku gurigii galowdhaa alaabtaasi guriga ma taal maan lagu qancayn waa lagu qancaya ma daliil naqliya mise waa daliil caqliya waa daliil caqliya taasay la macno tahay idan lama odhan karo daliil la-aanta aydaan aqoonu lahayn daliilku daliil ma noqon karo bila jiraa markaasuu ka hortegaya haddii la dhaha walaysa liaxadin an yaquula ina hada min baabi cadami alcilmi bidaliil waa daliilka oo aan cilmi loo lahayn daliilkii baanad cilmi u lahayn kugu waajibinayay salaad lixaad wa cadamu alcilmi bidaliil daliilka oo aanad cilmi u lahayna laysa bixuja xujo ma ah muxuuna xujo uma aha oo loo soo xujaysan maayo calaa cadami daliili deliil la'aan oo daliilkii ma jirah odhan cilmi baanad u lahayn jiritaankiisa inuu jiraa suurtagala bay markaa qarinaya liannana naquulu kaa waxaan ugu jawaabaynaa ina almujtahida mujtahidku ida istafraqa wuscahu markuu awooddiisa ku bixiyo istifraaquulwusci waa awooddiioo lagu bixiyo fii dalabi daliili daliil raadintii falam yejidhu aanuu helin kaana daliila arinkaasi wuxuu kaana daliilan kaana damiirkeedu muxuu noqonayaa dala macnaha waxa weya helitaan la-aantaas aanuu helaynin waxay daliil u tahay calaa cadami daliil daliil la-aan wuu baadhay dhan walba uu ka eegay baadhidaa wuscigiisii uu bixiyey isagoo weliba mujtahida maaha isagoo caamiya way qof caamiya haddii baadh la idhaahdo inayna masaladaasi daliil aynay lahayn waxaa la mid tahay sidii qof gurigaa wax ka soo raadi lahi laakiin isaguna uu yahay qof acmaa oo indhoolaa musoo heli karaa marka may markaa taas taa maaha laakiin qofkani waa mujtahid idan qofka la cabiraya waxa ydhaka inalmujtahida idan waa waa waxa weeyaan waa waa e, qariixadiisu waa kaamil qol ka soo baadhbaadha alaabta waa qofkii indhaha qabay alaabtaa soo raadiliin qolkuna uu maran yahay wax kaloo kaa qaranaya inaanu jirin dhulkuna uu iftiin yahay alaabtaasi ma taalla markaad tidhaahdo waa lagu qancaya waana daliil saafiya Eh, inayna oolin markaa keen daliil aayad qur-aan keen laga odhan maaya ma xadiis ma caqli wey caqliya waabaan arkayaaba wixii oo waa meelay odhan jireen atatabuc walistiqraa usuuliyiinta atatabuc walistiqraana way yidhahdeen masaladan shaygaa markii tatabuc lagu sameeyey ee istiqraa lagu sameeyey lama helin weliba mujtahidiinta ay baadheen idan taasi waxay daliil tahay inaan arrintaasi aanu jirin inaanu daliilkaasi jirin markaa taa wey markaa qofka odhanaya deliilkoonad cilmi u lahaynin deliil maaha ee bille wuu jiraa u noqon maysa markaa xujo lagu qano in almujtahida ida stafraqa wuscahu fii dalabi deliil falam yejidhu aanuu helin kaana daliilan arrinkaasi wuxuu deliil u noqonayaa calaa cadami deliil inaanu deliil id annahu yakuunu id cila annahu mujtahidku yakuunu wuxuu ahaanayaa xaaladaa uu naska baadhayo waa ka basiirin ijtahada fii dalabi mataac qof indhaqaba oo ku dadaalay alaab raadintii min beytin guri ka raadinaya laysa fiihi shay-un yasturu shay asturayaana aanu ku jirin guriga yasturu lmataac waxa mataacda asturayaana aanuu jirin fa idaa lam yajidhu markaanuu helin jasama bicadamihi muxuu jasminayaa inaanay waxaasi jirin tatabuc alistiqraawi wakadalika alakhbaar akhbaartuna waa sidaa un akhbaarta waa axaadiistii rasuulka qad duwinat waa la diiwaangeliyey wصixaaxa kutubtii صixaaxana qad sunifad waa la alifay oo waa markaa mualafaad bay hadda ku qoran tahay wa maxsuuratan maxay noqotay wax maxsuura kutubtii fiqiga o dhan iyo kutubtii xadiiska waa maxsuura ka mataacilbeyti waa sidii mataaculbeyt oo kale ahbaartuna guud ahbaartii markaa qad duwinat wasixaax qad sunifat wixii axaadiisii صixaaxa waa la alifay iyo akhbaartii la diiwaangeliyey ee wasaarad maxsuuratan waa ka mataaci beyt noqotay maxsuura mid kooban oo hortaada taalla waa ka mataaci beyt faidaa lam yajid fiiha lmujtahidu markuu qofkii mujtahidka ahaa aanuu ka helin kutubtaas sixaaxa iyo akhbaartaa la diiwaangeliyey addaliila daliilkii uu ka waayo daliilka waad ka baadhaysaa kutubtii baad ka baadhaysa waad ka raadinaysaa xakama bicadami wujuudihi muxuu xukumayaa inaanu shaygaasi jirin wa wuxuuna ku xukumayaa bilbaraa'ati alasliya dimadii beri bay ka tahay buu odhanaya in shay kale laynagu waajibin idan intaa markuu ka soo baxay istisxaab alcadam alasli waa deliil caqliya waana adilada la xujaysto marka deliil aan lahaynin naqliga ama hadday masalada daliil naqliya hadduu jiro maba imanaysaba baraadaasi shay haddii laynagu waajibiyo shaygaa in siyaado la saaro waa inaan deliil loo helaa haddii kale dimadaadu maxay ka tahay beri bay ka tahay waa intaan sida salaad lixaad iyo soonka laa yajuusu istisxaabu xaalil ijmaac fii maxali nisaac masaladani markaa ijmaaci bay dib ugu noqonaysaa laakiin istisxaabulxaalka muxuu u keenay halkani wuxuu u keenay istisxaabka iyo labada istisxaabbaa isku munaasibade istisxaabku waa maxay had iyo jeer waa tamasuq ah, ida waa shaygoo lasoo saaxiib laga dhigtoo lasoo jiitay weya marka laa yajuusu ma banaana istisxaabu xaalil ijmaac ijmaaca xaaladiisii oo la deliishado oo la cuskado fii maxali nisaac oo loo soo deliishado masale lagu muransan yahay fii maxali nisaac tusaalehaad ku fahmi doontaa tusaalaha waxaa weeye waxay ku ijmaaceen mujtahidiintu qofku hadduu biyo waayo inuu tayamumayo waa ijmaac tayamumkaasi in haddii uu biyo arkana uu tayamumkaasi aanuu soconaynin oo uu buraayana iyadna waa ijmaac tusaale ahaan qofkii biyuu waayey dee wuu tayamumaya ijmaac mayna taas yahay me waa ijmaac cid tidhi ma tayamumaya ma jirto haddii uu markuu tayamumo uun la soo hordhigo killi biya muuna buraynin markaa may wuu buraya wuu ku weysaysanaya waana ijmaac idan eh, marka hore ee uu tayamumayo ee uu bilaabiyaha yahay ee uu tayamumo tayamumkaa muxuu ku tukanayaa wixii loo qoray ee salaada idan halkaasi waa maxalulijmaac maxalulijmaac imika waxa weeyaan calaayi xaal qofku hadduu biyo waayo inuu tayamumaayo tayamumkaana uu ku tukanaayo salaaddii markuu galay fii anaa'i salaad ayaa biyihii la keenay waa taasi waa maxalunisaai waa lagu muransan yahay ta laguma muransan idan mar afsu salaadii allahu akbar yidhi ee ragcaddii ugu horreysay ku jiro ayaa biyo markaa nin la socda u arkay culimmada qaarkood waxay yidhahdeen markaa wuu burayaa ee waxa weeyaan tayamumkii waa inuu salaaddii ka baxo oo weysaysto qaarna waxay yidhahdeen mar hadduu salaaddii galay si sifo sharciyana uu ku galay salaaddii wuu dhammaysanaya wixii ka dambeeya unbuu markaa unbuu u tayamumi idan qofkan haddaba salaaddii galay xaaladii ka horeysay tayamumkiisu ijmaac ahayn waa ijmaac intaanu biyahan arag soo ijmaac maahayn ijmac baa dhaay ijmac buu ku tayamumay daliil ijmaac u haystay laakiin masaladan dambe waa lagu muransan yahay idan markuu salaadii galay khilaaf baa ku jira waana maxalu nisaac ma odhanayaa anuu mar haddaan ijmaac ficil ah sameeyey ficil ijmaac ku dhisan maadaama aan sameeyey oo aan ku tayamumay anoo daliilkaygu yahay ijmaac ijmaacii uunbaa ila socda iminkana markaan salaadii galay ilaa la helo wax ijmaaca buriya saa mu odhanaya marka waa tanay leeyihiin istisxaabu xaal ijmaac ijmaaca xaaladiisii buu deliishanaya oo uu tamasukaya fii maxali nisaac dee waxaa la leeyahay may salaadda ka bixi baa la odhanaya sababtaan uga baxaya maxay tahay dee ijmaacu mar wuxuu ku ekaa masalada hore oo ah intaanad salaada gelin ama masaladan imika ah oo ayna markaad salaaddii gasha inaad biyo aragtaa waa maxalu nisaac walijmaacu laa yashmalu ijmaacu masaladan kuma jirto ma koobsanayo idan haddaad adu markaa dee xoojinaysood leedahay eh, anugu waxaan adilo kale de kulle waa qadiya ijtihaadiya salaadaada iska wado haddaad leedahay anu saasaa sawaaba ood ijtihaadkaagu heerkaa gaadhi inaad markaa waxa weyan ka baxdaad eh, leedahay markaa n ma sii wadanayo oo anuu ma arkayo in la watana ood madhab kaa qabtana waad ka bixi laakiin ijmaacii hore halkan ma huseeyo calaayaxa ijmac muxuu ku egyahay un intaanad biyo arag amaha fii haadihi اxaala mar haddaad salaadii gashay fii anaai salaad oo aad biyihii aragtay xaaladani markaa waa xaalad nisaac ka taagan yahay ta horena muranba kama taagna adoon salaadii galin hadii biyihii lakana taa muran kama taagn laakiin ta muranku ka taagan yahay waxa weeyaan waa marka salaadii la galo idan ijmaacu wuxuu khaas ku yihun fii xaalati اluulaa laa fii xaalati اhaaniyati oo la fahmaan maraynaya waa intaa idan maha soo istisxaabi iyo mayna waan istisxaabayaayo ijmaacii hore uunba aniga ila socda miyaan lagu ijmaacin in lagu in la tayamumayo biduuni ma idan salaadiina waan ku galay ijmaaci mar hadduu dhacay ijmaaci wuu ila socdaa salaadayduna waa saxiix oo kama baxayo ilaa wax naaqila aan helo maahin wax iga naqliya oo ijmaacaa buriya idan waxaa laleeyahay ijmaacu wuxuuna kuula istisxaabaynin xaaladani marka horeba kumay jirin baa laohanaya ijmac wuxuu ku ekaa un keliyaata qabla salaad ama fii anaa'i salaad may marka waa intaa laa yajuusu ma banaana istisxaabu xaala ijmaac ijmaaca xaaladiisa in la istisxaabto oo lasoo jii loo soo jiito fii maxali nisaac qaarkoodna waxay dhahdeen bacd usuuliyiin xaasilulmas'ala waxay weeyaan bay dhahdaan marka lagu ijmaaco ee ahlulijmaacu ay ku ijmaacaan xukun ama mas'alo xaaladeed oo ijmaacu uu markaa dhan isku raaco dabadeedna sifadii shaygii lagu ijmaacay uu isbedelo saasay dhahdaan waana shay markaa eh, markaa dihniga ardiga u soo dhaweynaysa masalan waxaa lagu ijmaacay fii xukmi xaala xaalad xukunkeed dabadeedna waxaa isbedelay sifadii shaygii mujmacu calayhiga ahaa mayna sifadii isbedeli idan marka hore waxaa lagu ijmaacay inuu qofku uu eh, tayamumayo markuuna biyahaynin soo saas mahay idan xaalad xaaladaasay ahayd haddii markaa eh, salaadii uu galo xaalada isagoo haddiise biyihii la keenay oo biyihii baa socda imika ama xaalad ama salaadii ha gelin ama gal mar haddii biyo la keenay xaaladdii mina isbedelin xaaladii wa isbedeshay ee ijmaac wuxuu kula soconayaa un iyadoon biyaba la helinbaba aslanba ama idaa wujidat ilmaa sawaaun kunta fi salaad ama salaada ku jir ama khaarijkeeda ahawoo masaladii way isbedeshay lagu ijmaacay iminka xaaladan ijmaac maaha mar haddii shaygii mujmacu calayhiga ahaa sifadiisii ay isbedeshay khilaafna meeshaa u yimiday ijmaacii hore muu kula soconayaa mise wuu buray oo uu baabaayo masladani waa khilaaf masladan waa khilaaf alohan qowlkaasaa raajixa hadduu saa doonto u xooji masalada laakiin ijmaacii hore ha daliishin ijmaacii hore xaaladiis way baxday wuxuu ihi markaa low tayamama insaanu insaan hadduu tayamumo lifiqdi lmaai biyo isagoo oo waaya wasallaa oo uu tukado walam yara lmaaa oo xaaladaasaa ijmaaca biyana aanuu arag falijmaacu muncaqidu calaa sixati salaatihi ijmaacu muxuu ku guntamay salaadiisaas inay soxta amaa idaa ra'al maa haduu biyo arko fii ahnaai salaati salaada isagoo ku jira faqad ikhtalafa ahlulcilmi fii sixati salaatihi xiinayd ahlulcilmigu way isku khilaafeen oo fii sixati salaatihi salaadiisa asixitaankeeda ah xiinaidin ay xiina idaa ra'al maa fii ahnaai salaat markuu salaada isagoo ku guda jira biyo uu arko xaaladaa waa la isku khilaafay xaaladaasi xaalada ijmaaca may tahay mise way ka baxsantahay way ka baxsantahay xaalada ijmaaca fahal liman qaala bisixati salaatihi miyay u sugan tahay haddaba fahal liman qaala cidda tidhaahda bisixati salaatihi salaadiisa sixadeeda cidda tidhi ee ijtihaadaad kale iyagu ah ku dhisan cidda tidhi salaadiisu waa saxiix cidda tidhi miyay u sugan tahay oo may u bannaan tahay an yaxtaja inuu xujaysto biistisxaabi daalika alijmaac ijmaac waa ijmaaceen waa ijmaaca horadee inuu istisxaabo wahuwa yaquul u yidhaahdo alijmaacu muncaqidu ijmaacu wuxuu ku guntamay calaa sixati salaatihi salaadiisu inay sax tahay kolka hore ha ku guntamay salaadiisu inay sax tahay laakiin waa goorma waa intaan la arag laakiin kolka la arko miyuu ku guntamay may xaaladaasi waa gaar may odhanayaan ijmaacu wuxuu ku guntamay calaa sixati salaatihi fii bad'ihaa bilowgeedii hore qabla ru'yati lmaayi intaanuu biyaha arag fa naxnu annagu nastasxibu daalika alijmac ijmaac aan baan oo aan wadanayna oon istisxaabayna oo wanaxkumu waxaan xukumaynaa bisixati salaatihi salaadiisu inay sax tahay maca ru'yatil maayi marka biyo la arko xataa xataa haddii biyo la arko ijmaacii un baan wadanaa marka hore guntamay muu odhanaya mise ma odhanaya wuxuu leeyahay ijmaacu xaaladaa ah horunbuu ka ekaaya xaaladdani waa masle laisku khilaafsan yahi waana maxalu nisaac ijmaacuna maxalu nisaac miyihiid dee taa markaa inaan xujiysan baa saxa ijmaacii hore inaan la istisxaabin ayaa saxa ijmaaca hore xaalahun buu ku eegaya oo waa markaan biyo la arag ama marka biyo la arko kuma eko mana mana huseeyo iyo mar haddii bilaayadii hore intaana salaada bilaabin waxaa lagu ijmaacay inaad tayamumi karto salaadaaduna ay ansaxayso idan ijmaacaasi kaana fii xaala jumhuurta markaa waa kuwan khilaafka masaladu markuu suuradii masaladayna siiyey iyo sida u dhacayso ayuu wuxuu tilmaamayaa sida laiskugu khilaafay dahaba jumhuuru ahlilcilmi waana qowlka sawaabka jumhuuru ahlilcilmi waxay ku tegeen ilaa annahu laa yajuusu ma bannaana an yaxtaja bidaalika inuu ijmaaca ah xujaysto liannahu lianna alijmaaca innamaa dalla calaa sixatihaa ijmaac wuxuuyna tusay salaada sixadeeda xaalalcadam biyola'aanta xaaladda biyola'aanta markayna biyuhu jirin inay salaadaasi ansaxayso fa amaa maca wujuudilmaa'i marka biyo la helo fa huwa maxalu nisaac waa meel lagu muransan yahay taas ama salaad ku jir ama salaadii markaa salaadda kolka aanad ku jirin tahay tiyada muran kama taagno laakiin mar haddii biyo la helo waa maxalu nisaac calaa ayi xaal walikhtilaafu ikhtilaafka iyo eh, walaa eh, fahuwa maxalu nisaac wakhtilaafu walaa ijmaaca maca alikhtilaaf fahuwa maxalu nisaac wakhtilaf taas way isla socotaa waa maxalu nisaac wakhtilaaf walaa ijmaaca maca alikhtilaaf ijmac iyo ikhtilaaf may kulmayaan may ma kulmayaan ijmaacna ma jirayo maca alikhtilaaf idan masalada waaba lagu muransan yahe sideed ijmaacii usoo daliishan ood u keenaysaa ijmaacu xaaladda horunku ekeysi markaa fa huwa maxalu nisaac wakhtilaaf waa maxal muran oo lagu ikhtilaafsan yahay marka biyo la helo ee xaaladda hore unbuu ijmaacu ku ekaa walaa ijmaaca maca alikhtilaaf ijmaacna ma soconaayo tiyo ikhtilaaf uu jiro ismaba qabanayana waa laba shayoo did isku ah yaa markaa diiday wa qaala ibnu shaaqla ibnu shaaqle waxa uu yidhi eh, halkani saaxibu nusa eh, nusat lkhaadir cabdilqaadir albadran wuxuu dabdiyey eh, ibnu aanu ka soo gaadhnay buu yihi mashaaikhdayadii sida la dabdiyey bifatxi shiin wa sukuuni lqaaf qablahu alifun saakina wa bacdahu alifun ibnu shaaqla oh. ibnu shaaqla welidaa waxaad arkaysaa bacdu dalabat lcilmi ibnu shaaqila iyagoo leh marka ibnu shaaqla weeya ibnu shaaqla saasaad dabdinaysaa biiskaani qaaf shaaqla ibraahim ibnu axmed ibnu camr ibnu xamdaan abu isxaaq ibnu shaaqla aimadii wuxua qarnigii ee waxa weeyaan afraad oo wuxuu dhintay la dhahdaa saddex boqol iyo sagaal iyo lixdankii hijriga marka waa ibnu shaaqla dabdigiisu asmaada dabdigeedana waxaa la dhahaa kuma tuso icraabi kuma tusayso oo sheegaya icraabtiisa waxaa kutusaya kelmadda hore iyo dambe laakiin dabdiga asmaadu waa sidai tahay un inaad usoo dabdidood markaa waxa wey inaad soo xarakayso haddii kale qaab kale ayaad ugu dhawaaqi si kale ugu dhawaaqda laga yaabo axad saxaabada ka mid oo kale ayaa waxaa bibnulqarid ibnulqarid baa markaa laqabkiisu ahaan jiray de aar dalabat cali ibnulqirdi un ba dhahda waana bifatxi qaaf waa iskaan waa kasri ra ibnulqarid wey ibnulqarid haddaan iminka dabdigaas aanu jirin dee ibnulqarid madanood sooma idintaanba kugu dhow laftiga ku dhawaaqiisa idan asmaadu khuduuradeeda leeyihin xagga dabdiga inta badanna khada ah waan ku wada dhacnaa allahu lmustacaan inta badan waxaan eh, kutubtii eh, waxa weyaan taraajumtuna way nagu yartahay oo taasina way keenaysaa marka abu isxaaq ibnu shaaqla wuxuu yidhi yajuusu laakiin isagoo keliya maaha wax kaloo la qabaadhada musani iyo sayrafi iyo ibnu xaamid iyo qolyo badan baa la qabo usuuliyiin ayaa masaladan la qaba wuxuu yihi abu isxaaq ibnu shaaqla yajuusu istisxaabu اlijmaaci fii maxali nisaac way bannaan tahay in ijmaaca la soo jiito oo la cuskado maxalu nisaac arrintan lagu muransan yahayna waa loo soo deliishanaya mar hadduu ijmaacii hore u dhaca bidacwa isagoo oo deliishaday ana alxukma athaabit bilijmaac xukunka haabitkee ijmaac ku sugan qabla alkhilaafi khilaafka ka hor masaladan maadaama suuradda masaladu isku dhowdahay buu ujeedaa ijmaac hore hadduu dhacay khilaaf kan ka hor yajibu baqaa'uhu buuhi ijmaacaasi waa baaqi uun xataa yaatiya daliilun sharciyun yuziiluhu ilaa daliil sharciya oo zuuliye la helo isagu markaasaasuu leeyay iyo meene waa laba kale masalo oo kala gaar ah walmukhtaaru alawalu qowlka horaa mukhtaari lianna alijmaaca ijmaacu tama fii xaalatin mucayana xaalo mucayana ayuu ku dhacay uu ku dhammaystirmay falaa yasixu ma bannaana alistidlaalu bihi in la soo daliishado cinda tagayuriha xaaladii hadday isbedeshay xaaladii mayna isbedelin xaaladda o isbedeshay xaaladda hore waxayd marka biyo lalaayay iminkana biyaa la helay markaa ijmaacii hore halkan ma imanayo lama istiscaabaayo wallahu subxana wa tacala